baabu sifati الsalaaة kitaabu salaa baynu ku jiraye baabu اlmasaajid ayaynu ka soo baxnay baabkan kalena waxa uu ka warramayaa sifati الsalaaة ay hay-at الsalaaة salaada iyo qaabkeeda kayfa kaanat salaatu rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam min الtakbiiri ilى الtasliim waana baab aada u muhiima oo nebigu alayه الsalaatu wasalaam maadaama uu dee salaadiina tusay oo qur-aanka ilaahay ku uhi waaqimu الsalaaة wa aatu الzakaa laakiin qaabka loo tukanayo aanay salaada qur-aanka lagu sheegin rasuulku عalيه الصلاatu salaam bayana صifata الsalaati biqowlihi wa bificlih hadal ahaanna wuu ku bayaamiyey ficil ahaanna wuu ku bayaamiyey hadal ahaan markaa waa ka yihi saluu kamaa ra'aytumuunii usalli ficil ahaanna wuu ku bayaamiyo saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim waxay noo soo gudbiyeen rasuulka عalيه الsalaatu salaam sidii uu samayn jiray markuu rukuucayo markuu sujuudayo saasay noo soo gudbiyeen marka وعn abi هureرaةa radي الlahu عanهu أن النabiya slى الlahu عalيه waslم qaala wuxuu yihi ida qumta إidaa qumta ilى الصalaati salaada markaad u kacdo ee aad macnaa salaada u istaagto oo macnuhuna yahay markaad salaada dee niyeysaad hawsheeda ku dhaqaaqayso faasbiq اlwuduuع weysada wanaaji weysada dhammaystir asbiq اlwuduuع atmim اlwuduuع uma dabeetana istaqbil اlqibla qiblada u jeeso oo qiblada qaabil oo fakabir allahu akbar dheh uma intaa kadib iqra akri maa tayasara macak maa tayasara macaka wixii kuu fududaaday ee min alqur'aani qur'aan ah uma arkac rukuuc xataa tadmaina raakican ilaa rukuucaad ku xasilayso uma arfac ka soo toos oo madaxa korga qaad irfac ra'saka min arukuuc xataa tactadila ilaa aada ku dhammaystirmayso qaa'iman taagin ilaa aad ku dhammaystirmayso uma dabeetana usjud sujuud xataa tadmaina saajidan ilaa aada sujuud ku xasilayso uma haddana irfac ka soo qaad madaxaaga sujuuda ah. xataa tadmayna jaalisan ilaa fadhi aada ku xasilayso haddana uma sjud sujuud xataa tadmayna saajidan ilaa sujuud aad ku xasilayso uma arfac kor u qaad madaxaaga xataa tadmaina jaalisan ilaa fadhi aad ku xasilayso uma sjud haddana sujuud xataa tadmaina saajidan ilaa sujuud aad ku xasilaysa uma intaa kadib ifcal samee daalika sidaasi fii salaatika salaadaada kulihaa dhammaanteed dhammaanteed salaadaada sidaa samee akhrajahu الsabca wاlafdu lilbukhaariy toddobadii baa soo saaray bukhaari baana lafdiga markaa iska leh walibni maaja biisnaadi muslimi xatىa tطmaئna qaa'ima sanadkaa muslim xataa tطmaئna qaa'ima ilaa taagni aada ku xasilayso wa milu fi xadiisi rifaaca cinda axmed wa bni xibaan xadiiskan waxaa kuula mid ah xadiiska abu hureyra warinaya laakiin rifaacata bn raafic cinda axmed oo saxaabigeysna axmed bn xamal ka soo wariyey iyo ibn xibaan iyo wa fii lafdi laxmeda faaqim toosi sulbak ay dahrak dhabarkaaga xataa tarjica alcidaamu ilaa lafuhu ay noqonayaan walinasaa'iyi wa abi daawuud min xadiisi rifaacata bn raafic inahaa buu rasuulku ku yidhi inahaa inahaa salaadu lan tatima inaha arrintu waxay tahay lan tatima dhamaystiri mayso salaatu axadikum midkiin salaadiisu xataa yusbiqa alwuduu'a ilaa weysada uu ku xeeldheeraado kama amarahu llahu siduu ilaahay amray uu dhamaystiro xataa yusbiqa alwuduu'a ilaa weysada uu dhammaystiro kama amarahu llahu sidaa ilahay am uma yukabir allah dabeetana ilaahay uu weyneeyo allahu akbar yidhaahdo wayaxmadahu uu mahadiyo wayuhni calayhi oo ammaanta usoo celceliyo wa fiiha waxaa ku jirtay riwaayadda xadiiska raafic ee nasaa-i fain kaana macaka qur'aanu haddii qur'aan aada taqaano fain kaana macaka hadduu la jirkaaga yahay oo aada wadato qur'aanu qur'aan haddaad wadato bimacnaa in kunta taxfadu min alqur'aani shay-an faqra akri wa ilaa haddii kale miya oo aanad qur'aankii haynin faxmad illaah wakabirhu wahallilhu faxmad illaaha ilaahay mahadi alxamdu lilaahi dheh wakabirhu allahu akbar dheh wahallilhu laa ilaaha ila اllah dheh wali abi daawuud uma qra akri biumi اlqur'aan qur'aanka faatixadiisa akri umi اlqur'aan ay umi اlkitaab wahiya alfaatixa iyo wa bima ay waqra akri bima shaygii shaaa allahu ilaahay uu doono walixibnaan walibni xibaan uma bima shiئta wixii aad doonto akri waana xadiiska u weyne culimadu ay ka qaataan arkaanu الsalaaة wa waajibaataha wa sunanaha wa hay-ataha waa xadiiska ay saldhiga ka dhigteen culimadu marka la eego salaada arkaanteeda iyo markay ka soo saarayaan ilaa culimada qaarkood ihahdeen wixii xadiiskan ka baxsani ee aan xadiiska lagu sheegin inaanay waajib ahayn baa laga qaadanaya ee xadiiska ayaa waajibkii o dhan soo ururiyey qowlka raajixina uu yahay xadiiskani intii u badayd ma ha koobsadee laakiin dee masale aan xadiiskan lagu sheegin oo xadiis kaloo saxiixa ku soo aroortay dee taana waa la qaadanaya madan rukniga xadiiskan ka baxsan ama waajib ka baxsan waayo xadiiska markaa abu hurayra ayaa horta ugu saxiixsan oo bukhaari iyo muslim a wariyey riwaayad badan kaleo xadis kusoo arooray saynu sheekhu uba inoo keenay أبي dawuud iyo nasaa-i axmed toddobadii waa kuwa wariyey xadiiska abu hureyre bukhaari iyo muslim iyo culimada kale ba wariyeen axaadiista qaarkoodna waxaa la gaara saxiixeynka bay ka baxsan yihin marka haddaba alfaadda saxiixeynka ka baxsan ayaa culimada qaar ay daciifiyeen wax ka mid ah inkasta oo intan uu sheekhu inoo keenay ay u badan tahay wallahu aclam intii dee saxiixa ahay u badan waxaanay fasiraysaa intaa hore xadiiska marka ismu hada saxaabiy waxay culimmadu ku sheegeen inuu ahaa khalaad binu raafic radi allahu canhu khalaad binu raafic musii wa waa laga faa'iideysna uu ka faa'iiday dadkiina way ka faa'iideenoo de cilmi baa laga bartay marka xadiisku wuxuu tilmaamayey uu soo gaabiyey sheekuye in nebigu calayh isalaatu wasalaam oo masaajidka fadhiya dakla rajulu almasjida wالnabiyu salى اllahu alay slm jaalisan fi lmasjid isagoo rasuulkuna masaajidka fadhiya ayuu nin soo galayoo fasala ragcateyn ثuma jaءa faslama calى الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam faqaala salى اllahu عalayh wasalam irjic fasali fainaka lam tusal ninkaas markuu nabiga u yimi alayه الsalaatu wasalaam ee uu salaamay rasuulku wuxuu ku uhi tukan maa tukani markaa farajaca fasala ثuma jaءa faslama calى الnabiyi salى الlaه alay slm faqaala irjic fasali fainaka lam tusal ilaa saddex jeer saa ku yihi marka saddexdii markay dhamaadeen wuxuu yihi wاladii bacasaka bاlxaqi nabiya ma uxsinu gayra hada facallimnii ilaaha nebi kaa dhigay ee nebinimo kugu soo saaray xaqa ayaan ku dhaartaye ilahay buu ku dhaaranaya sidaas si ka wanaagsan ma garanaye eh facallimni ibaro waxii sheeg dabeetna nebigu wuxuu ku uhi alayه الslatu slam ida qumta ilى الsalaati faasbiq اlwudu uma اstaqbil اlqibla ilى akhir اlxadiis sidaasuu markaa ugu sheegay waxaa kaloo soo aroortay inuu rasuulku wuri salaadi dhamaystirmi mayso ilaa uu weysada ku xeel dheeraadoo si fiican weyseysto isbaaq ulwudu markaa waxa wey xadkeedii in la dhaafiya maaha laakiin waa itmaamuha waa ikmaaluha waa dhamaystiran saynu soo arag oo uma yukabir allah wayaxmadahu wayuhni caleyh markaa takbir takbiirat اlxraam ayaa lagu qaadaya yukabir allah wayaxmadahuna alxamdu lilahi baa lagu qaadaya wayuhni caleyhina waxaa lagu qaadaya adkaartii kale mathala adkaartii rukuucda iyo sujuudda iyo adkaartii sunaha ahayd matala ducaa listiftaax oo kale iyo wayuhni caleyhi wayumajidahu baa kusoo arortay riwayatka qaarkood tamjiidkuna waa waa hanagaas hanaaguna culimada waa takraaru اlxamdi amaantiio lasoo celceliya ba la waay xadiiska markaa saxaabigani marka guud ahaan la eego hal rukni buu ka tegay bay culimadu leeyihin oo ah rukniga la hahdo aلطumaaniina inahu kana yusricu wayatacajal fi الrukuuci wa fi الsujuud wa fi اlarkaan walaa yaطmaئinu fiiha fahada daliilu calى ana salaatahu la tasix maadaama qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam inaka lam tusl fasali fa inaka lam tusalli uu ku yihi nebigu alay slat isagoo salaaddii tukaday saxaabigaasi haddana uu rasuulku ku yihi markaa maa tukan deg deg buu rukuucayuu sujuudayay marka halkaa waxaa laga qaadanayaa aلطumaaniina waa ruknu min arkaan الsalaa marka aلطumaaniina fi jamiic اlarkaan markaa wey aلطumaaniina fi jamiic اlarkaan min rukuuci wa rafci minhu wالsujuud wاlrafci minhu wاljalsa bayna sajdatayn waxyaalahaasoo dhami in lagu lagu xasila ubaahayn xasilaadana waxaa lagu qiyaasi karaya inta uu matalan subxaana rabbiy alcadiim rukuucda odhanayo hal mar ee uu si fiican rukuucdiina jirka u dhamri surayo sujuudi saas oo kale fadhigii inuu si fiican uga soo toosu fadhiiso walow markaa ha ku noqdabe xadiisku wuxuu daliilu yahay waxyaalahan markaa culimada qaar ay laga soo wariyey oo ah usallii fardan inaan loo baahnayn nebiguna alayh salatu slam umuu sheegin oo mu odhan halkaasaad ka bilaabaysaa wuxuu ku yihi markaa faasbiq lwudu uma staqbil qibla fakabir iyaga laftigooduna may odhan waa rukni iyo waa shardi toonna ee waxay dhahen in lagu dhawaaqunba sunna a bay dhahay markaa ila dadka qaar kale u fahmeen dee waajib sunnihiina dee daliil bu ubaahan ya laftooda daliil uma hayaane wuxuun bay markaa isku geeyeen ijtihaadaatun bay ahayd marka ijtihaadaadkuna dee bay noqon karaan idaa qumta ila salaati faasib lwudu markaa weysadii buga soo bilaabo halkaa waxaynu ka fahmaynaa ana salaata laa tasixu ilaa bilwudu salaadii ansixi mayso ilaa weyse la helo mooyaane haddii aanay dee cillo kale jirin oo wax dee qofka soo marray matalan tayamumkii kale iyo cilladaas aanay jirin uma اstaqbil اqibla istiqbaal اqibla waa shard min shuruud الsalaa isbaaq اlwuduna waa shard min shuruud wudu waa shardigaas fakabir takbiiraة اlxraam iyo niyadduba waxay ka mid yihiin arkaanta culimada qaar baa ayaa mala niyaddo kale waa laga in shardi iyadu noqotay kaba baxsanta haddii lalo waa rukni iyo haddii lalo waa waa shardi layskuma khilaafsanaa inay meesha hadday ka baxdo inay de aanay salaad ansaxayn markaa takbiirat lixraamkiina waa arkaanta fakabir allahu akbar buu qofkii odhanaya markaa waana inu arki doona halkuu gacmo gaadhsiin jiray rasuulka alay slat slam uma qra maa tayasara macaka min alqur'aan maa tayasara macaka min alqur'aani wixii kuu fududaadee qur marka xadiiska intaa maxaa laga fahmayaa inaanay faatixadu rukni ahayn ah hadduu qur-aan ku bedelo laakiin de riwaayaadka kale xadiiska iyo adilada kale khaarijiga ah ayaa cadaynaysa rasuulku alay slat sla inu ku yihi markaa faatixada aqri salaadina dhamaystirmi maysa ilaa iyada aqriya mooyaan ma atayasara macanka waxaa lagu qaadaya markaa iqra'i alfaatixa iqra' alfaatixa uma qra' ma atayasara maaka min alqur'an wixii kale qur'aan an aqri xanafiyadoo kale ala sheegay inay qaateen halkan inaanay faatixadu arkaanta kamid ahayn oo ay markaa ka daliishadeen uma qramata yasra macaka min quraan lakin axaadiiska riwayada kale cadaysa uma xataa tadmaina raakican ilaa rukuuc aad ku xasilayso rukuucdii in lagu xasilaa markaa waa rukni xasilaadaasi markaa waxay noqonaysaa saynu nabiga arki doona ala sla slam siuu samayn jiray dhabarka inuu qofkii kala bixiyo oo si markaa dhamaystira u kala bixi uma arfac xataa tactadila ilaa aada ku ekaanayso qaa'iman taagni tactadila ku dheeli tirmayso ictidaalku waa xubnihii markay mid waliba meesheedii istaagto marka alictidaal min arukuuc rukuucdii saddex rukni baa markaa ku jira ya in la rukuuco in laga soo tooso iyo الركوع الرفع minhu الاعtidاal oo taagnidii si fiican un istaago haddaanu rukuucina uu iska sujuudo un salaadi uma ansaxayso hadduu isagoo rukuucsan iska fadhiistana eh aanu ka soo toosin hadduu intu rukuucdii ka soo toosay laakiin isagoo saani u dhamaystirin weli dhabarkiisu soo qallooca dadka qaarkood ay sameeyaan ya xataa yarjica kula fiqaarin ilaa makanih aw faqaar ilaa makanih ilaa laf kastaaba meesheedii ay ku noqonayso nabigu alay sala slam ilaa saxaabadu sida axaadiis kale saxiixa ku sugan rasuulka alay sala slam marka qaarkood waxan soo jirnay malaa sujuudii buu ilaabayba malaa sujuudiibu ayuu ilaabay markuu dee saan u istaagay uu sujuudi waayo waxanu soo jirnay malaa qur-aanka dib iskaga sii bilowda dadkuna inta badan halkaa way ka degdegaan uma ataa tadmaina saajidan marka alictidaal waxa weeyaan in faaqim sulbaka xataa tarjic alcidaam ba ayaa fasiraysa riwaayadaa dambe fasiraysa dhabarkaaga toosi ay cinda arafci min rukuuc wey dhabarkii toosiyo dhabarku yuu soo qaloocsanaane dhabarkii marka toosisa maxaa dhacaya markaa xataa tarjic alcidaam ilaa lafihii ay noqonayaan lafahaasi waa kuwe waa alcamuud alfaqri aw ilfiqri kuwa halkaa dhabarkaa ku jira laftaa duudka ee laf dhabarta la ee markii la rukuucay soo qalloocatay ilan ilaahay xikmadiisa ilaahay saddex boqol iyo lixdan xubnoodoo ayuu ina siiyey oo lafahaas laso soo qalloocsamaya seexanaya ee fadhiisanaya saa aad u soo laabayso haddii hal lafoo keliya ahaan lahayd ka war may suurtagal ahayd qofku ya inuu jiifsado iyo inuu fadhiisto iyo waxaas suurtagal may ahaadeen waa xikmad ilaahay waa isbiriinadan isku xidhxidhan waa isbiriinad yaroo issuran hadday laf yari meesha ka dhaqaaqdana dhakhaatiirto dhan ba iskuu tageysa waxa leeyahy markaa qofkaasi waa waa dhuliyaan waa baaralaysoo laftaasa ayaa saas wallahu wasawarakum fa axsana suwarakum laqad khalaqna linsana fi axsani taqwiim axsani tacdiil si ugu wanagsaneed bu ilahay bani aadamka u abuuray u dheelad karan uma xataa tadma ina saashidan ilaa sujuud aad ku xasilaysa haddana sujuudda laftigeedii waa inaad kasoo degdegin uma rfac ka soo toos xataa tadmaina jaalisan ilaa fadhi aad ku xasileyso aljalsatu bayna sajdatayn waa rukn iyaduna waa ilaa ay saxaabadu idhaahdeen saasoo kale ridwan ullahi calayhim malaa nebigu waxaan sooran jiray sala allahu alay slm wuu ilaabeyba haddana sujuudii labaad intaa labada sujuudood udhexaysa siduu fadhiyo uma sud xataa tadmaina saajidan uma rfac xataa tadmaina jaalisan ka soo toos sujuudii uma sud xataa tadmaina saajidan uma afcal dalika fii salaatika kuliha ragcad buu markaa baray soo maaha salaadaada inta kalena saa samee wlibn maaja bisnaadi muslimi xataa tadmaina qaaiman xataa tadmaina qaaiman uma arfac xataa tactadila qaa'iman halkaa tactadila ayaa maxaa ku jirtay tad tadmaina qaa'iman markaa tactadila ictidaalkaasi waa maxay waa alidminaan fi lqiyaam waa in taagnidii lagu xasilo ictidaalkaasi oo lafihii ay noqdaan halkoodii ku noqdaan ومثله في xadيiث رفاع عnda أحمد وبن حbاn ayaa saas kale xatىa tطmayna qaaيman ahaa wa fي lfd لأحmed lafdi kaleo أحmed wariyeyna xatىa tطmayna qaaymana wuu soo wariyey waxaa kaluu soo wariyey faaqim sulbka xatىa tarjic الcdاam faaqim toosi sulbaka dhabarkaaga xatىa tarjic الcdاam ilaa lafihii ay noqdaan ilaa markaad rukuucday lafihii way soo qalloocdeen markaa haddaad adigoo weli waynu aragnay dadka qaarkood baa aan saani rukuucdii uga soo joosin ayay ku noqonaa soo maaha ha lagu baraarujiyay dadka taas weliba dad badan baa yararka iyo waaweynta baad ku arkaysa dadka qaarkood weliba qofka yaro culus oo kale amba dadka waaweyn oo kale isagoo macawistii uu markaa jilbihii weli si labadii jilbood saa u hayo gacmaaba saani kor ugu qaadin ya oo saa labadaa u haysta ayunta saa yara yidhahdaabo haddana ayuu ku noqonaya de markaa qofki wuxuu noqonayaa caamilat naasib buu noqonaya qof wax samaynaya oo haddana daalay on ya de salaadiisiiba nin foo foosto gun la dhaaminaya uu noqdo de waa mushkilad wlنasaaئي abi dawud min xadiiث rifaaca bn raafic oo xadiiska isagu صaxiixu ka baxsan yihi xadiiska abu hurera ku yaala iyo culimada kalena ay soo wariyeen inahaa arrin waxay tihi lan tantima dhamaystiri mayso salaatu axadikum salaada midkiin xataa yusbiq alwudu ilaa uu weysada dhamaystiro oo si dhamaystira weyseysto hadduu xubnihii qayb ka tago weysadaas ansixi mayso kama amarahu llahu siduu ilaahay amray waa ka qur-aanka noogu sheegay dee weysada wayaxmadahu ilaahay uu mahadiyo uma yukabir allaha yukabir allaha ilaahay xataadaasa markaa wada nasbisay xataa yusbiqa alwuduu'a uma yukabir allaha ilaahay uu weyniyo allahu akbar yah yaxmadahu wayuni caleyh marka allahu akbar maanay salaadii ku xidhmayso alraxmaanu akbar ku xidhmi mayso ya alcadiimu akbaruna ku xidhmi mayso alfaadila midkaa ku xidhmi mayse takbiirat alixraam bay ku xidhmayso wayuni caleyhi ilaahay u ammaan u ammaanta usoo celiyo ducadii istiftaax wa fiiha waxaa ku jirtay taa kale riwaayadda raafic rifacata bn raafic faina maa fain kaana macaka qur'aanu haddaad qur'aan hayso faqra akri wailaa haddii kale faxmad illaaha wakabirhu wahalilhu ilaahay mahad iyo weyneeyo towxiidi oo laa ilaaha ila ladhe halilhu waliabi daawud uma qra biumi qur'aan waa kan markaa riwaayadan ay cadaysay haddaba maa tayasara macaka min qur'an biumi qur'aan akri um qur'aan waa faatixada iyo wa bima shaa allah wixii kale ilaahay doono ee qur'aana ikhtiyaarka markaa inta kale adaa dooranaya lakin faatixadu iyadu waa rukni arkaanta salaada ka mid ah wal ibn xibaan uma bima shita wixii aad akrido wixii aad doonto akri adigu halkaa uu yihi bima sha allah wuxuu ilaahay doono marna mashiicada ilahay in baa loo celiyey oo wamaa tashaa'una ilaa an yashaa allah marna uma bima shita wamaa tashaa'una ilaa an yashaa allah bay noqonaysa marka wixii adigu intaad ikhtiyaarkaaga ku doorato marka waay fain kaana macanka qur'aanu waa haddii faatixadii aad garanayso faatixada akri haddii aanu qofku faatixadii garanaynin maxaa lagu bedelaya haddaanu qofku faatixadii garanayn intuu faatixada ka baranayo salaaddii iska daa lama odhanayo matalan qof baa soo islaamay faatixadii kamama gaadhsiinayo intaa uu iyo sala iyo arkaantii kaleba wixii kaleba kama gaadhsiin karayo muxuu sameynayaa alxamdu lilah subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar laa ilaha illa allah ereyadaasu ayuu ku bedelaya halkii faatixada isagoo taagan buu markaa allahu akbar iyo laa ilaha illa allah iyo subxaana allahi odhanaya suu rukuucaya haddana rukuucdii intaasuu ka odhanaya haddana sujuuddi saasuu ka odhanaya laakiin waa intuu ka baranayo waa intuu ka baranayo ee si deg dega lakin waa inu barto waa rukni ka mida arkaantaas وعن أبي حmayd الsاacدي رadي الlaه عanه qaala wuxu uhi rأytu نabiya slى اه عlay sl nabga ayaan arkay oo idaa kabara markuu takbiirto jacala wuxuu yeelaya yadayhi labadiisa gacmood xadwa halka la siman ay muqaabil mankibayhi labadiisa garab wa idaa rakaca markuu rukuuco amkana wuxuu qabadsiinayay yadayhi labadiisa gacmood min rukbatayhi labadiisa jirib uma dabeetana hasara waxa uu foorarinayay dahra dahrahu dhabarkiisa min kayri taqwiis marka fanaa dahrahu min geyri taqwiisin wey waa dhabarku uu simaayey isagoon dhabarka haddana hoos soo qalloocin waa dhabarkii uu siman yihi wuxuu kala bixin jiray dahrahu dhabarkiisu kala bixinaya fa idaa rafaca ka soo tooso markuu soo qaado fa goorta rafaca uu soo qaado ra'sahu madaxiisa istawa uu ku dheelmi uu dheeli tirmaayey istawaa ay cala alqiyaami istawaa ictadala fi lqiyaam taagnidu ku dheeli tirmaayey xataa yacuuda ilaa ay ku noqoto kullu faqaarin lafdhabar kastaaba makaanahu meeshiisa fa idaa sajada markuu sujuudo wadaca wuxuu dhigaya yadayhi labadiisa baabico ayuu dhulka dhigayay gayra muftarishin isagoon gogleynin gacantiisa walaa qaabidihimaa iyo isagoon isku soo qabanaynin wastaqbala wuxuu qaabilsiinayay biadraafi asaabici rijlayhi alqibla wastaqbala wuxuu qaabilsiinayay u biadraafi asaabici rijlayhi lugihiisa farahooda caaradooda idaafad baa loola qabay ayadii ay jireen wastaqbala biadraafi asaabici rijlayhi lugihiisa farahooda caaradooda wuxuu qaabilsan jiray alqibla qibladuu qaabilsan jiray oo waa farihii markuu sujuudsanaa farihii lugaha labada lugood farahooda caaradaa hore ayaa xagga qiblada loo jeedinaya waidaa jalasa markuu fadhiisto fi ragcatayn labada ragcadood jalasa wuxuu ku fadhiisan jiray calaa rijlihi اlyusra lugtiisa bidix wa nasaba wuu taagi jiray alyumnaamta midig waidaa jalasa hadduu fadhiisto fi ragcati اlakhiirati ragcadda dambe qadama wuu horeysiin jiray rijlahu lyusra lugtiisa bidix ayuu markaa xagga hore siin jiray wanasab alukrata kalena wuu taagi jiray wa qacada wuu ku fadhiisan jiray calaa maqcadatihi bari salkiisa ayuu ku fadhiisan jiray akhrajahu lbukhaariyu marka xadiiskanna xadiiskii hore ee saxaabigii xadiiska musi salaata buu sii waadixiyo qaabku rasuulku alay slat slam u rukuuci jiray ra-aytu nabiya sal ly slm ida kabara jacala yadayhi xadwa mankibey markuu rasuulku alayه الsalatu salaam rukuucayo waxa uu yeeli jiray xadwa mankibey gacmihiisa halka la siman labadiisa garab labadaa garab la siman oo markaa dhegaha iyo mararka qaarkood xadiis kale wuxuu tilmaamaya waynu arkaya furuuca udunayhi labadaa dhagood carjawdoodaas ayay faruhu la sinaayen markaa waa waxaa la odhan kara marna halkaasuu gaadhsiin jiray rasuulka alayh isalaatu wasalaam marna hadduu doono halkaasuu gaadhsiinayay amba waa la iswaafajinaya waxa leeyahay marka gacanta xaggeeda sare la eegana maxay la silmaysaa furuuca udunayhi marka xaggan kale la eegana garbahay la simantay marka maxaa la diidaya inuu ka durkiyo garbihi oo kale wa amba inuu sidan oo kale idhaahdo uu sidaa say dadku qaarkood u xidhaan sidaas kale dee u xidho waa la diday sa isagoo suman farihiina agga qibla ujeedaan ama dadka qaarso ay idhaahdaan inay halkaa gacanta saaraan soo maha yaa marxaba magan allahu salli fardal <laughs> intaasoo dhame ma jirto dabeedna sa salaaddiisi way ansaxaysaa ilaa rukni maaha takbiirtu waa rukni la soco laakiin gacmaha kor loo qaadayo iyo dee arkaantii maaha markaa salaadii way ansaxaysa ah mar hadduu takbiirtayba soomaalida waxay hahdaan dee qof dumaro islaan weynaba waxay doontay inay salaadii bay doonaysaa inay tukato salaadana usalii farda salaati اlcasri ya usalii farda salaata alcasri arbaca rakcaatin ayaa dee qofkii intaa dhe taana taasaa la markaa qofkii caamiga ahaan isagu weligii maqale dee isagu wuxuu moodaya inay salaadii waxay kudhimaysaa taata allahu akbar damba moodi maayo dabeetna fariid bay haydo waxay tihi ilaahay qudradiisa ay aagtay waxay tihi mar haddaad intan kale gara weyday ridaasi way madowday ha canaha ka soo baxayaana waa caddaan yaa saa sameeye allah allihii ridaa madow caanaheeda caddeeyow ah allahu akbar <laughs> salaadi ma u xidhanta mise ma u xidhmin ma u xidhanta lakin waxay mooneysaa inaanay <laughs> intaa kale ay ku bedeshay haddaba haddana rukuucdii buu inooga warramay waidaa rakaca amkana yadayhi min rukbatayn oo alqiyaam horta marka hore taagni salaadda in la istaagaa waa arkaantay ka midta qofku inuu taagni ku akriyo faatixadii iyo qur-aankii kale rukuucdii uma hasara dahrahu hasara waxaa laynoogu macneeyey khataabi oo culimada xadiiska sharxda ka mid ah, wuxuu yihi bukhaariga iyo ay hanaahu fi stiwaai min geyri taqwiisi hanaahu dhabarkiisina wuu taagnaa marka hore soo maaha hanaa hanaa wuu leexiyey weyaan markaa dhabarkiisi markuu soo leexiyey min geyri taqwiis haddana sidaa umuu soo qalloocin oo qaws muu soo samayn ee dhabarki wuu wuu sinaa caaishaa si fasirtay radi allahu canha waata tidhi haddii biyo rasuulka dhabarka lagaga shubo ha biyahaasina dhinac ay u daacdanayaan lama garteen maaha macnaheedu may odhan biyahaasi daadan maayaan ilaan biyuhu ba meesha ku joogi maayaan laakiin ma xagga hore ay u daadan lahaayeen ma xagga dambe ma midig bidix dhinacee la garan maayo oo macnihi waa maxay dhabarkiisu uu sinaa marka qofki inuu rukuuco inuu dhabarka simaa waa sunnaha wanaagsan bay ka simata lakiinse haddiiba qallooc uu ku jiro isa isagii rukuucdiisi way ansaxaysaa ee laakiin sunnihii saxda ahaad uu ka tegey waa inuu dhabarka toosiyo qofkii dadku way laga yaaba qa dadka qaar baa la yidhaha dhabarkood inu saa ku adag tahay taasi waa gaar laa yukalifu allahu nafsan ilaa wusca waxaanu isagu awoodu lahayn maxaa ka qeyb qaadanaya in dhabarka uu tooso waxaa ka qeyb qaadanaya sida uu inoo sheegay saxaabigu amkana yadayhi calaa rukbatayh labadaa baabaco labadaa gacmood waa inuu intuu faraha kala bixiyo labadaa jilib uu ka buuxsado amkana waxa weya shayga marka shayga la qabadsiiyo ee lamanka siiyo sidaasuu qabsanaya si dhamaystir oo gacmihiina weliba uu kala bixiyey markuu saa u qabsado gacmihii halkiisana way taagnaanaysa halkuu ku rukuucayan oo ku sujuudayna waa inuu eego oo dadku inta badan waxaynu aragnay markay rukuucsan yihiin ma eegaan halkay ku sujuudayaan ee xaggaba eegaan lugahooda ayay eegaan dadku markay rukuucsan yihiin bal dadka musaliintaa u fiirso tukanaya wadaad iyo waran laba u fiirso wuxuu eegayaa lugihiisaa soo waeg marka mar hadduu qofku saa dee soo noqdo uu soo qalloocanaya dhabarkii toosnaan maayo mar kastaba halkaa laakiin uu ku sujuuday markuu eego gacmihiina uu si fiican u dheeli tiro waxaan dhabarkiisa uu sinaanaya waxaad kaloo iska ilaalinaya inuu madaxa foorariyo haddana oo hadduu madaxii sida xadiiska ku jirtay madaxiisa hoosna umuu dhigi jirin korna umuu qaari jira markaad maraysaan baabkan salaada sifadeedana kitaabka ugu wanaagsan intaynu garanayno waxaa weeye kitaabka la ihahdo sifatu salaati الnabiy salى اllahu عalيه wasalam min الrukuuci min الtakbiiri ilى الtasliimi kaanaka taraaha ou leeyahay sheekh albani xadiiskan imika musii salaatana riwaayaadkii kala dudwanaa isagaa soo ururiyey kitaabkaas uu soo jamciyey dhammaan riwaayaadkaas qaabku u sujuudayo wixii o dhan uu sheegaya isagoo mukhtasara kitaabkuna uu jira dee aada loo soo koobay isagoo kasii ballaarhana uu jiraa markaa weliba isagoo kasii ballaarhna wanagsanta salaaduna waa muhiim ooy maadaama nabig uri ala sla salluu kamaa raaytumuni usalli war hoy sidaad aragteen ano u tukanayo u tukada dee inagu rasuulka mayna arag lakin raggii arkay baa sidii inoogu soo gudbiyey camaliyan bay inoo soo rino saasuu samayn jiray uma hasara dahra dhabarkiisi wuu soo qalloocin jiray ila wuu taagnaayeen laakiin qalloocintaasi may ahayn inuu markaa taqwiis ku sameeyo haddana uu kala bixin jiray wey fa idaa rafca ra'sahu istawa markuu madaxa soo qaado haddaba ay min arukuuc ila uu rukuucsana markuu ka soo tooso istawa istawaa ay cala alqiyaam wuxuu ku dheeli tirmaayey ku dhammaystirmaayey taagni si fiican buu istaagay xadiiskii hore amar uu rasuulku ku bixiyo xataa tactadila qaayima xataa yacuuda kula faqaarin lafaha yaryare duudka ee laf dhabarto ilaa mid waliba ay ku noqoto makaanahu meeshiisii oo markuu qofku istaago xabad waliba meesheedii bay qabsanaysa ilan markuu rukuucay way soo qallooceen sameynaya faidaa sajada markuu sujuudo rasuulku wadac yadayhi min gayri muftarishin walaa qaabidihima gacmihiisa labadaa hore ayuu dhulka dhigtay markaa marka sujuudda markii hore rukuucda waa la kala bixinaya soo maha markuu rukuucayo waa inuu kala bixiyo marka sujuudda xadiis waxaa ku soo aroortay dama asaabicahu farihuu isku geen jiray rasuulka aleyh isalaatu wasalaam markuu qofku sujuudsan yahay farihii waa inaanu kala bixin ee uu isku soo dhejiyo oo ku beego labadiisa garab halkaa labadiisa garab ku beegan amba labadiisa dhegood labaduba way soo aroreen inuu halkee ku beego halkee inuu ku beego halkee ah, aad soo maraysa adugu halkii baad soo maraysa in yar baad yara soo ma halkee imika la maraya takbiirat ixraamkii baa la maraya ya halkee la maraya sujuudi baa la maraya taasi waa takbiirat ixraamkii oy la socda xabaalbilaashdeeda weli soo shafaysa waxa weeye waxaynu ka warramaynaa markuu sujuudsaye ilaan sujuudna ya faidaa sajada wadaca yadayhi gayra muftarishin walaa qaabidhima marka waxaynu markuu rukuucsanaa farahu kala bixiyo saasu jilibka u qabatiyey soo maha markan uu sujuudsan yahay faraha wuu isku soo dhejinaya halkeebay ku beegmayaan labadiisa garab hoostooda ambaba dhegihiisa maxaa la diidaya in de horu dhaafo madaxii oo halkaa kale say caruurta yaroo kale ay same amaba de halkaa kelihiisoo kale de saa ugu beego waa ina inta badan inta badan markaa ku haysaa dadku inta badan muftarish markaa muftarishka waa maxay iftiraashka macana ilaa suxulka muu gogli jirin gacanta uu diiday rasuulku iftiraash sabc xayawaanku siduu u goglo gacanta ee waa inuu kor u qaado walaa qaabidihimaana waxa weeyaan kumuu soo dhejin jirin labadiisa dhinac amaba walaa qaabihima farahana muu soo laabi jirin eg faraha wuu isku dhejin jire lakin faraha dee muu soo laabi jirin ka fogee labadaada cududood can jambayki labadaada dhinac ka foge lugaha wastaqbala biatraafi asaabici rijlayhi faraha lugahana kuwa alla afarta kuwaas iyagana qibladu u jeedin jiray dad badani faraha dhulka ma dhigaan labada suuloo keliya ayaa markays juusan yihiin waliba isagoo qofki garanayo inta badan dadku de aduu isma ogi markan sujuusanta dadka kale markay ku arkaan bay ku garanayaane ku ohanayaan halkaas oo galata haddaanay dhiciba marka qaarkood inuu lug lug dul saaro isagoo xabad keliya lugta dhulka ku haya tii kalena inay taa kale ay dusha ka saaranta rasulkuna wuxu uhi alay slat slam umirtu an asjuda calىa sabcati acdumin toddobadii xubnood adiga garanaya waidaa jalasa fi ragcatayni jalasa calىa rijlihi alyusra lugta bidix buu ku fadhiisan jira wanasab alyumna ta midigna wuu taagi jira waad garanaysaa taasi waa atixiyaadka hore soo loo fadhiisto tii bidix ta bidix buu markaa gogli jiray markaasuu ku dul fadhiisanaya tii midigna way taaganta waidaa jalasa fi rakcati اlakhiirati ragcadda dambe markuu fadhiisto oo atixiyaadkii u dambeeye qadama rijlahu lyusraa lugtiisa bidix ayuu horreysiin jiray oo macnaa waxay ka dhex bixi jirtay xagga midigtay u bixi jirtay wa nasaba ukhraa tii kalena wuu taagi jiray xalku markii hore lugta bidix ku dul fadhiyey salkaa bidix iyo misigtaasi xaggay qabanayaan markaa dhulka wa qacda wuxuu ku fadhiisan jiray calaa maqcadatihi ayuu ku fadhiisan jiray maqcada waa inta halkaa lagu fadhiista salka markaa salkaasaa dhinaca udhigayaa iyo intaa baridaas lugtii bidix waxay hoosta ka martay lugta midig lugtii midigna way taaganta hadduu sida hore u fadhiistana salaaddiisi waa ansaxaysa sunnuhu waa sida labadaa saa in loo kala qaado marka sifatu salaa in sha allah waynu halkaas aynu kasii wadi lakin waa muhiim iyaduna dadkan in loo sheegay inaguna aynu isasaxno si ilaahay inooga aqbalo nasal اllaha an yajcalana من أن يجعلنا من المقبولين والله يجعلنا من المردودين kitaab qur'aana maaha meel kana ka soo qaado kitaab bel wada waa